بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين شhal waxaan soo marnay amarka inuu iijaab keensanhayo darsigeena marka intaanan bilaabin shalay waxaa xoogaa ka ilduufay muctasilada meesha ay dhaheen amarku wuxuu keensanayaa iraado alamra yaqtadii iraadat alficli meesha in la baraarujiyahay xoogaa la dul istaagay ahayd wayna mudan sababo jira awadoodba marka xoogaa ayaa isaga duufay masaladaas masalatu iraadat ficli la yidhaahdo oo iraadatulaamir qofka wax cidda wax amraysa inay ficilka doonaysa ah oo halkan muctasiladu hadda ay ku sheegeen shiraasina uu ka soo raray waa masale caqadiya masale caqadiya weeye fannigan usul in badan oo ka mida masaa'isha caqadiga way dhex fadhiyaan marka qofka akhrisanahaya horeyna waa usoo ishaarnay waxaa daruuriyo laasimkuah inuu masaa-isha caqadiga uu iska fiiriyo kana warhayo markuu fanniga akhrisanahayana uu saa ula socdo oo weliba daraasada xagga caqiidada caqiidada saxiixa ah ay u hormarto haddii kale khaladaad badan cilmi ah oo diini ayuu gelahayaa masalada marka masalada saasoo caqiidada ayay la leedahay calaaqa weyn ayay la leedahay wey la iskuna Eh, waxaan rabnaa marka inaan dhahno oo aanu ka hadalno iraadada marka hore aqsaamteeda iraadada haddaan rabna inaan wax suurayno aliraada laha aqsaam laba qismi laba qaybood baa iraadada loo qaybiya iraada sharciya iyo iraada kowniya labadaasa iraadada loo qaybiya ayb kabacdi waxaan ogaan doonaa iraadada ay iyagu hadda ficilka u shardinayaan iyo intiisa u shardinaya waxaas in wax laga taabto ay u baahan tahay marka iraadada laba loo qaybiya iraada sharciya doonis sharci ah iyo iraada kowni ah niya ama adariya midkaa labada niya adariya midkaa tiradaba waa isla mid wey iraada harciya eh, waxaa weeye mil iraadaة الlahi min اlkaafir min اlislaam macnaha qofka gaalka ah ama aladii maata calى اlkufri inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala awjahlo kala tusaale ahaan ama awlahab ilaahay subxaanaه wa inuu ka doonay he awjahl iyo awlahab de gaalabay ku dhinteen ilaahay subxaanaه wa inuu ka doonay Eh, islaam inuu ka doonay inay islaamaan oo iimaan laga helo inuu ilaahay subxaana watacaala ka doonay marka eh, qofka noocaasoo kaafirka oo gaalnimada ku dhintay laba iraadaa ku kulmaysa wey laba iraado waa ku kulmaayo maxay tahay iraada sharciya iraada oo islaamkiisa la doonay iyo iraada kowniya iraada sharciya oo laga doonay inuu islaamo dacwada loo bandhigay nebi maxamed u tegey la hadlay dacwad loo bandhigo islaama leeyihi iraada sharciya laga doonay iraada kowniya maxay tahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku qadaray hee inay kufri gaalnimo ay ku dhintaan labadaa iraado yaa ku kulantay qofka gaalka ah labadaa iraado oo ilaahay subxaana wa tacaala gaalnimadoodana uu doonay qadaran uu doonay inay islaamaan sharcan la doonay maxaa marka islaamka u dhici waayey inay islaamaan maxay u dhici weyday waxay u dhici waaye weye lianna kula iraada sharciya yasbaquhaa iraada alkowniya hadday iraada sharciya ay dhacdo macnaheedu waxaa weeye ilaahay subxaana wa tacala iraada kowniya doonay wayna dhacday waa sidaas wey marka iraada kawniya iraada sharciya waa sidaas ilaahay subxaana wa tacaala uu gaalka ka doonay inuu islaamo wey inuu islaamo ayib marka labada iraada ayaa ku kulantay labada iraada ayaa ku kulantay marka tacaarudna kama dhexeeya iraada kawniya iraada sharciya sida dadka inta badan ay ugu waashaan wax tacaaruda kama dhexeeya midba meel bay ka shaqaynaysaa midba majaal ayay haysataa ama iraada kawniya iraada sharciya waad fahantay iraada kawniya soo ma aha iraada kawniya waxa weye mila ana allaha tacaala araada an yakfura alkaafir ilaahay wuxuu doonay gaalku inuu gaaloobo alla subxaana wa tacaala wuxuu doonay an yakfura alkaafiru laakiin maxay tahay ma iraada sharciya may waa iraada kowniyow qadaran wa kownan ba ilahay wuxuu doonay subxaana wa tacaala gaalkan inuu kufriyo oo gaaloobo abujahl iyo wixii la mida ah ayaa maxaa la yihahda alla subxaana wa tacaala doonay wey haddii marka iraada kowniya weeye mana aha iraada sharciya iraadada laga doonay gaalku inuu gaaloobo waa iraada kowniya la iraada harciya marka saas ayay kala duwan yihin labadoodu meel ma ku wada kulmi karaan ha kuwada kulmahayaan haddaan saa daba soo ishaarnay labadoodu yajtamicaan iraada kowniya iraada sharciya yajtamicaan way kulmayaan maxay ku kulmayaan tusaale ahaan iimaanka abubakr sidiiq iyo cumar ibnkhaaab iyo saxaabadii muslimiintu ay rumeeyeen labada iraad waa ku kulmeen wey ilaahay subxaanaه wa tacaala araada an yuslima wa yuminu he iraada kowniya haddana iraada sharciya laga doonay oo islaamki baa loo bandhigay wayna rumeeyeen marka ilaahay waa doonay iraada kowniya inay islaamaan oo waa qadar baa lagu qoray iraada sharciyana waa la amray waana islaameen waana islaameen marka iraada kowniya iyo iraada sharciya baa ku kulan ku kulmaysa way qofka islaamka loo bandhigay oo islaamay iraada kowniya iraada sharciya ayaa ku kulmaysa way qofka muslimka marka iraada iraada iraadadaas labada iraada saasi marka qofka ugu wada kulmaayaan marna waa kala tegi karaan marna waa kala tegi karaan sidaan soo marnay haddii marka aan fahnay inay iraada sharciga jirto iraada kowniga jirto inay kulmahayaan aan fahnay mid walban waxay ka shaqaynaysa aan fahnay iraadada hadda ay ka hadlayaan muctasiladu oo halkan ay leeyihiin qalat muctasila alamru yaqtadi iraadat alficli maxay ula jeedaan maxay ula jeedaan ayib awaamirta iraadada loo sharcinaya way u shardinayaan awaamirta iraaday u shardinayaan ma iraada kowniya mise waa iraada sharciya hadda kugu imaanaysa muctasiladu meeshan ay leeyihiin amarku iraadu keensanaya ma iraada kowniya u jeedaan mise iraada sharciya u jeedaan laftigeeda maa halkaanay kugu imaanaysaaawaabta marka waxaa weeye fi awaamir yushtaradu fi awaamir aliraada الsharciya awaamirta waxaa loo shardiyaa iraada harciya dooni harciya ilaahay subxana watacala inuu doonay uu jecel yahay yuxibuha wayardaha iraada sharciya ayaa waxaa loo shardiyaa alawaamir alawaamir iraada sharciya ayaa loo shardiyaa ayb iraada sharciyana waxaan ihi walaa yakuun hunaaka amru sharciyu ilaa wahuwa masbuuqun he biraada Uh, niyaa kahormaraysa irada niya ayaa ka hormaraysa irada niya ayaa ka hormar taas oo iska dhibaysa marka iraada sharciya ayaa waxaa loo shardinayaa awaamirta loo shardinaya ama iraada alkowniya alqadariya fainahaa laysat mashruudatan lilamri sharciy iraada kowni ah oo ilaahay uu doonay qadaran waa kownan uu doonay awaamirta sharcigaa looma shardinahayo shuqulna kuma lew qofka islaamka loo bandhigahayaa gaalka ahaa wuu diidahayaa limaada qaamat calayhi iraada hee kowniya ku qumtay markaasuu sanka taagayaa islaamkii iskudiidaya halkaas marka gaalnimada ku dhimanaya ahlusuna waljamaaca kuu yimid ahlusuna waljamaaca yufariquuna bayna iraadatayn marka midda muctasiladu eh, awaamirtan qaabkaas ugu shardinayaan laakiin ahlusuna waljamaaca markii loo yimaado yufariquuna bayna iraadatayn iraada sharciya iraada kowniya way kala geynayaan way kala geynayaan waana kala qaadayaan mushkiladu meesha ka dhacdana waa iraadada in hal mid laga dhigo المشكلة نشأت هي جعل إرادتين إرادة واحدة إرادة واحدة لغير المشكلة مشكلة مركي أهل السنة والجماعة يسلف كي صحابة وكلا قاضي لبدا إراده iraada lahi tusaale ahaan o kale waa qwluhu tacaala yuriid llahu bikum اlyusra walaa yuriid bikum اlcusra ilahay subxaana wa tacala wuxuu inla doonayaa yusr iyo fuday walaa yuriid bikum اlcusra culays iyo mashaqey dhibna in la dooni maayo w suuraة اbaqara marka waa iraada sharciya ba ilaahay subxaana wa tacaala nala doonay oo nala jeclaaday oo nala rabaa inaysan aan culays iyo dhib iyo mushkilo inaysan nagu dhicin oo diinta xaggeeda culays usan nooga imaanin iraada qadariya sooma kowniya mil qowli tacaala waidaa qaضىa amra fainamaa yaquulu lahu kun fayakun iraada qadariya kowniya ilaahay subxaana wa tacaala shay hadduu doono oo qadaro wuxuu dhahayaa kun fayakun waan ahaanhaya marka labada iraado saasay u kala duwan yihiin iraada qadariya iyo iraada kowniya u kala duwan yihin muctailadii ashaairadu muctailadii ashaair muctazila hadda meesha ku ishaariya ashaaciradu laa yufariquuna baynahuma bayna aliraada asharciya wairaada kowniya laa yufariquun ma kala geynayaan laa yufariquun alshaacira walmuctazila la soco laa yufariquuna bayna iraadatayn iraada kowniya iraada sharciya maku kala geynayaa hal mid bay kaaga dhigayaan hunaa bay marka mushkilo ku dhaceen hunaa bay mushkilo iyo dhib ayay ku dhaceen oo ay ku khaldameen ayb wayajcaluunahumaa shayan waaxida hal shay bayna ka dhigan binaan calayh annagoo iyadoo taa lagu dhisaayo bay muctasiladu waxay ku leeyihiin aliraada asharciya aliraada maxaa shardun fi lawaamir bay ku leeyihin aliraada asharciya waa shardun eh, fi lawaamir waa in iraada la helo waxaad aad amraysa inaad doonayso oo jeceshahay marka xataa cuquusha bini aadamka si caadi loogu bandhigana taas inay saxan qof walba waa fahmaya limaada annaka ta'mur maa laa turiid alaysa kadalik waxaadan doonayn baad amraysaa marka qaarkood waxaadan rabin ayaad amraysaa marka muctasilada waxay ku leeyihin aliraada sharطun fi اlawaamir bay ku leeyihin ayib ashaaciradu maxay ku leeyihin aliraada laysa sharطan fi اlawaamir soo ma jeedi ashaacira muctasila waxay ku leeyihin aliraada sharطun fi اlawaamir waa in la helo doonis uu aamirku doonaayo ma'muur bihiga uu doonaayo waa shardi bayna awaamirtooda ashaacira waxay dhaheen laa ma yeelayna anaguna inaguna ma yeelin marka labada iraado <laughs> ayay ku dagaalamaya labada iraado ahlusunna lakin waxay ku leeyihin iraada sharciya waa sharطun fi اlawaamir wاliraada alqadariya kawniya laysat sharطan marka waa garatan bay leeyahay muctasila maxay ku dhaheen warku suusan ay kaga baahan muctasila waxay ku dhaheen aliraada waa sharطun fi اlawaamir ashaacira maxay ku dhaheen aliraada laysa sharطan fi اlawaamir ahlusunna waljamaca waxay dhaheen waa kala qaadayna anagu xaggi xagga mida u boodi mayno maxaan leenahay aliraada sharciya sharطun fi اlawaamir laa iraada alqadariya kawniya warka soo ma kala cadaanin saasaa marka lagu kala tegey wy saasaa lagu kala tegey oo qoloba meel maxaa la yidhaahdaa ay ugu dhufatay wy hawsha lagu kala tegey wy ayib hawshan waa iska dhibyarto alla subxaanaه wa tacaala ashyaabuu amrahaya uu amraya haddana ma doonahaya inay dhacdo haddana inay dhacdo ma doonahayo weeye marka shayga waa la amri oo ilahi subxana amar buu ku bixin sharci ah laakiin kowna inay u dhacdo lama doonahayo inay kowna u dhacdo lama doonahayo tusaale ahaan oo kale haddii la yidhaha muctasiladoo kale haddii lala niqaasho waxaa la odhan muctasila waxaad dhahaysaan min shardi اlamri aliraada daad saas tiraahdeen oo saad madaahibtu inaad qabtaan waxaa la leeyahay macaasidan iyo kufrigan iyo gaalnimadan alaysa muraadatan mid la doonay miyaysan ahayn waxaan macaasi iyo gaalnimo koonka ka dhacaya ka warrama koonka ka dhacaya maxay tahay alaysa muraadatan kownan wa qadaran wamaca daalika hiya almukhaalifatu lilamr amarkii ilaahayna waa khilaafsanta kownkuna waa ka dhacaysa jawaabtooda dhegayso waxay dhaheen araada allahu min alcabdi an yuiica alla wuxuu doonay addoonku inuu ateeco oo yeelo hogaansamo walaakina alcabda araada almacsiya addoonka laakiin macsiya doonay gaalnimo kufri doonay iyo balaayo doonay bidco ka bacdina fawaqaca muraadu alcabdi adoonka doonistiisa xoog badatay oo dhacday walam yaac muraadullah ilahay muraadkiisana ma dhicin meesha marka iraadatulahi iraadatcabdi baa isku abtay yaa adkaaday iraadatcabdi adkaatay kuleeyihin iraadatcabdi ayaa adkaatay bay kuleeyihin ashaaciradu marka waxa leey koonkan hadda macnidta waxaa weeye ilahay wuxuusan doonin ousan shukurkoona ousan ogeynba ayaa ka dhacaya haabay dhaheen waa yeelaynaa hawsha waa yeelaynaa bay dhaheen hawsha ayada waa yeelaynaa niman qarriban wey sidaa daraaddeed waa kutub markaan ramadaanki o markaan kitaabka akrinaynay tajib tawxiidka waataan soo ishaarnay inay leeyihiin ina alcabda yakhluqu hee ficla adoonku ficilkan waaad samayna salaada adaad samaystay soonka adaad samaystay sikada adaad samaystay zinada adaad samaystay iimaanka adaad waxaan aad samaynayso adaad samaystay wax alla waxaad samaynaysa adaad samaystay waxa hawl adiga kuu taallowa alcabdu yakhluqu ficla nafsihi oo haddaan soo marnay waa soo ishaaray marka hawshaasay maxaa la yihahda ku aafaysan yihin hawshaas iyada ayay ku aafaysan yihin niman kaar qaba weeye marka muhiimaddu waxaa weye inaan kala fahanno inay muctasila ay u shardinahayaan ficilka awaamirta ay u shardinahayaan iraada ay u shardinahayaan muctailashaaciraduna eh, aysan u shardinayo inay diideen ahlu sunna waljamaca laakiin ay kala qaadeen inay iraadada loo sharcinayo awaamirta waxaa weeye aliraada asharciya weeye ama iraada alkowniya laa weye Ah, warkaso iskama dhigi karo inahaas wey inahaas marka ugu fiican wey ayb sidaa daraaddeed buu ibnu qudaama xagga luuqadda lafteeda markuu leeyahy ibnu qudaama raxmat ullahi calayh ijmaacu ahluluqa ayuu soo raraa wuxuu leeyay ijmaacu ahluluqa waxaa weeye calaa cadami ishraati aliraada inaan awaamirta iyo waxa la amrahayo qof marka amar la siinahayo ijmaac ahluluqa waxay ku ijmaaceen inaan doonis loo shardeynin inaan doonis in laga doonahayo oo waxaa laga rabo aan loo shardeynin tusaaluhuna waxa wey mila an ya'mura biashyaa walaa yuriidu wuquucaha muxuu u amraaya ashyaa u amraaya qofku haddana ma doonaya inay dhacdo muxuu laakiin u amraaya inamaa yamuru cala ikhtibaar imtixaan iyo ikhtibaar baa loo waxaynaya tusaale cunuga adigu aad dhashay baa dishay ama aad macallin u tahay ama addoon aad leedahay markaasaa dadka kula yeeno waxay maxaasaa ugu dalaysaa u ciqaabaysaa markaasaa tiri wax uu maqlahayo iyo wax uu yeelahayo ma jiro waxaa weeye waa mid dhaga adag wixii loo diro uma fartoonahayo markaasaa tiri haddaan ina tusaaya inuusan waxba yeelaynin bal fiirsada hadda markaasaa ti war hawshaas hawshaas samee cunugaas ama addoonkaas aad u dirtay inuu waxaa sameeyo oo waad amarto waxaa tihi ifcal kada wa kada baad ku tiri amar waad bixiso ifcal baad isticmaashay ma doonaysaa inuu sameeyo ma doonaysaa mise ma doonaysid liannu hadduu sameeyo maxaa meesha ka soo baxaya inaad adigu tahay hee ninka qaldan oo beenaalaha oo cunuggaani addoonkan ku dilaaye hee beenta ku dilaaye wey laakiin maxaad hadda waxu amraysaa inuu wixii intuu maxaa la yidhaahdaa uu diido oo ka galabgalabsiiyo dadku ay kuu cuudaaraan ku dhahan walahi waa runtaa gartaawo hadda marka maxaad amarta waxaadan hee waxaadan doonayn baad amarta alaysa kadaalika ha waxaadan aadan doonayn yaad amarta waxaad tihi waliyaa samee waxaas iyo waxaas waxaadna ugu amraysaa ikhtibaar lilimtixaan inuu ku dhaco ousan samaynin hawshii dadkuna adiga hee ay gar kugu siiyaan kugu cudaan ku dhan war waa runtii ninkaan ninkaan dilay oo ciqaabo allayla waa ku saxan yahay warku soo ma kala caddaan marka ta'mur maalahee maalaada turid waxaadan doonaynin ayaad amraysaa oo amar aad ku bixinaysaa marka muctasiladu warka asaga ay meesha la yimaadeen leeyihiin alamru yaqtadi iraada alficl ay leeyihiin saasaa ku jirta waxay leeyihiin waxaa weeye annagu iraado waxaan u shardinaynaa inuu doonahayo aamirku uu doonahayo amardoonlabtaada waay kuleeyihin qofkaan hadda markaad ifcal ku tiri aadana doonay waxa uu inuu sameeyo hadda waxay kuleeyihin amar ma jiro annagu waxaan leenaha fiirinaynaa markuu ifcal leeyahay in la sameeyo ma doonaya mise ma doonayo doonistaasna hawl laysku haya maana waxaa laga hadlayaa siiqadan wey waa laga hadlaayo siiqadaana laysku hayaa iqadaana laysku hayaa hawsha laysku hayaa ayuu marka halkaas ayuu marka iraadada sharciga ashaacirna eh, eh, waxay dhheen anagu waadiid ma dhahayno iraada baa loo loo shardiyaa waxaanu ama ha waxa aysan dhicin socobaa leenahay looma shardiya iraado amran baa la shardiya ahlusuna aljamaca ay ku leeyihin waa la kala qaadaya iraada sharciya hadday tahay waa la doonaya iraada kuniya hadday tahana may lama doonayo marka iraada warka asaga ayaa ku jira waana war dhib badan oo masale dhib badan way kutub caqaa'idna way dhex taallaa marka sidaha loola socdo oo iska muraajaciyo baabun fi ana alamra yaqtadi alficla maratan waaxidata aw takraar aw takraar ficilku wuxuu keensanayaa maratan waaxida ana alamra amarkii yaqtadii wuxuu keensanahayaa alficla ficilka in la sameeyo maratan waaxida hal mar buu keensanahayaa miya aw itakraar bise celcelin macnaha masalada masale loo dhigo kutuba sulfo ugu taalla hal ilamru yaqtadi ficla maratan waaxida aw itakraar saasaa loo dhigaa su-aal in la dhigo oo hal ilamru yaqtadii hal ilamru yaqtadi alficla maratan waaxida aw itikraar taasoo mid shiraazi u kada ana alamra yaqtadii alficla maratan waaxida aw tikraar bu ficil marka haddii wax lagu amro ifcal lagu yirahdo amar lagu faro ma hal mar inaad samayso buu keensanaya mise takraar iyo inaad celceliso takraarkuna waxaa weeye iijaad lficl hee maratan aw akara aw alaaa aw arbaca aw hamsa inaad keento tikraar lficl inaad soo celceliso taasaa marka laysku haya marka arki doonto qaabku idaa waradeed hadday soo aroorto iiqatmri amarka siiadiisii qaabkiisa hadduu soo oro liijaabi ficlin shala waaan meeshaan soo maray maraan soo maraynay fasalka ugu dambeey wuuu idaa dalla daliilu calaa annahu lam yurid bilmri alwujuubu meeshaas badu waa inii gudanta soomaa ina arakaysanta raggiina oogaa ah? ma inii korrigan tahay mise waa inii godanta ya adiga maku korrigan tahay ku godanta isnusqa haysataa u malayna raganaga kan cadcad haysta adiga ku godanso kureedbaad waa godanta soomaa inaad isku mid baan iyagu kordhigan cid kordhiganta ma jirta hal wanaagka cid u kordhigan tahay meeshaa marka mulaaxada ku jirta lannu idaa dalla daliilu calaa annahu lam yurid ay aamir wey hadduusan la doonin bilamri alwujuuba mafcuulkiinu halkaa dhacaa la rabaa mafcuulkiinu halkaa dhaco weeye marka haddana goditaan baa ka muuqda goditaan baa ka muuqda marka ma goditaankiiba kordhigiiba goditaan u ekaaday ma garanayo wujuuba miya mise wujuubo tanacadi sooma ay marka idaa dalla daliilu calaa annahu lam yurid ee lam yurid alwujuubu wujuubka haddaan lala doonin bilamri marka dooba nahay faacilka laga dhig halkaa imka wax laga luuqluuqo oo halkaa loo celiyo ayay noqonaysaaba laakiin sida ku fiican oo meesha ka muuqata waxa wey horan usoo socotay waa wujuubka in laga dhiga hee mafcuulkii in laga dhigo calى anahu lam yurid biاlmri alwujuuba lam yurid almru markaas maa meesh ka xadfan yahay naabu faacilku ka xadfan yahay wujuubkana mafcuul halkaas maxaa la yidhahdaa kor dhinaad idaa dala daliil calى anahu lam yurid biاlmri alwujuuba saasaa maxaa la yidhaahdaa ciraabta muuqanaysa sidaa wey laakiin hadda meesha way goonta marka wejigeeda inay musqada tahay tabcada inay tahay iyo badanta haduu soo aroorad haday soo arto siiqat mri haday soo arto liijaabi ficlin ficli in la iijaabiyo wajaba waxaa waajibahaya yuu ku waajibahayaa cala mukalaf wajaba waxaa ku waajibahaya cala alfaacil wlmukalaf waxaa ku waajibahaya alcasmu inuu go'aansado alcasmu inuu gooyo oo go'aansado wاlctiqaad inuu ictiqaado qalbiga geliyo alcasmuna wuxuu wataa inaad go'aansato inaad wax samaynayso aaniyan inaad ictiaado ictiqaad ahaan iyo iimaan ahaan aad la timaad saasay wadaan sidaaskelimada ku wada jiro idaa warada siiqaة اlamri liiijaabi ficlin ficil in la waajibiyo wajaba waxaa ku waajibaya calى اlmunkalif wa calى اlfaacil qofka wax samaynahaya alcasmu inuu go'aansado wixii la faray inuu u fartoomo uuna ictiqaadiyo inay ku tahay he waajib iyo laazim laga raba inuu ictiqaadiyo wajiba waxaa ku waajibaysa cala alfaacil alcasm inuu go'aansado oo ictiqaado cala alficil ficilkaas waajibnimadiisa inuu ictiqaadiyo inuu samaynahayaan uu go'aansado wayajibu waxaa waajibahaya takraaru daalika oo ah casmiga wayajib waxaa waajibahaya takraaru daalika oo casmiga ayaa waajibahaya kulamaa mar kasta oo dukira la sheego alamru amarka mar kastoo la sheego e eh, waxaa waajibaysa inuu casmigaa la yimaado oo qalbiga geliyo oo ictiqaadiyo in laga rabo iyo inuu la imaanayo marka daalika waxaad celinaysaa eh, casmi wayajib waaa waajibahaye wey waxay ku waajibahayaan cala mukalafkii takraaru daalika inuu hawshaas soo celceliyo kulamaa dukira mar kastoo la sheego alamru amarka mar kastoo la sheego liannahu maxaa dhacay asagu idaa dukira ama liannahu amar iyo shani idaa dukira haddii la sheego haddii la sheego ijaabkiiy siiqadii amarka haddii la sheego walam yaczim uusan go'aansan cala alficil ficilka inuu samaynayana uusan go'aansan oo uusan qalbiga ka goynin ee saara wuxuu ahaanayaa mukalafku musiran mid ku adkaysanaya oo ku madax taagahaya oo go'aansaday musiran mid ku adkaysanahaya oo buu noqonahaya cala alcinaadi madax taagid wey cala alcinaad inuu inkiro oo madax taago oo dilo hawshii buu ku adkaysanahaya wahaadaa warkaa asagaa oo ah inuu noqdo qofku musiran in mid ku madax taagaya oo ku adkaysanaya cinaad iyo shareecada inuu cinaado oo diido laa yajuus ma bannaano inaad shareecadii cinaado ood inkirto ood ka madax taagto ka santaagto hawsha iyadu laa yajuus ma bannaano warka asagaa ma bannaano intaa shiraas wuxuu kaga hadlay haddii siiqadu ay timaado liijaami ficl hadday u timaado qofka mukalafka in laga rabo inuu go'aansado oo ictiqaado inuu samaynayo ay waajib ku tahay hawshaa inuu ictiqaadiyo oo gooyo ayuu halkaa kaga haray hadda wuxuu imaanayaa ficilkii ficilkii lagu amrahayay adiga waa lagaa soo hadlay mukalafkii hadda ficilkii ile meesha aamir iyo ma'muur iyo ma'muur bihi baa yaalla iyo amar alaysa kadaalika aamir cid wax amraysa iyo ma'muur cid la amrahayo ma'muur bihi shay la amrahayo meesha wax ka dhacayna maxaan dhahaynaa alamr baa layn hadi arkaan arba hadi arkaan arbaca ayb marka uu ka soo hadlay ma'muurkii waa laga soo ma'muur bihi hadda rabaa inu ka hadlay wuxuu ku yidhi wa ama alficlu soo maaha alma'muuru bihi ficilka iyo hawsha layska raba salaad ha ahaad seka aad soon ha ahaad jihaad ha ahaad bir waalidayn ha aad waxrib ha ahaatee wa ama alficlu ma'muuru bihi ficilka lagu amrayo soo maaha fain kaana hadduu yahay iska fiiri wey ha degdegi hal go-aanaa ku rid fain kaana hadduu yahay fi lafdi lafdiga iyo kelimada lagugu amray hadduu ku jiro maa yadul wax kutusaya calaa takraarihi in la celceliyo alaa takraarihi alaa takraari ficl wax kutusaya hadduu ku jiro wajaba waxaa waajibahaya weeye takraaruhu in la celiya waajibaysa qofka mukalafka iyo faacilka iyo ma'muurka waxaa waajib ku ah inuu soo celceliyo wey ayb wain kaana hadduu yahay lafdigu muطlaqan mid laga ilaaqay takraar laga ilaaqay hadduu yahay wax qayda uusan la soconin fafiihi waxaa ku sugan weeye wajhaani laba wajhiba anaga leeda shaaficida laba wajhi bay asxaabtu leeyihiin ila qowlaan haddii lagu yihahdo yaa iskale imaamkaa iskale haddii la wajhaan haddii lagu yihahdo yaa iskale asxaabtaa iskale marka laba wajhi baa anagu leenahay ayb ficilka marka sida uu hadda sheegay ficilka la isamrahayo saddex xaalad baa ka soo mici karta inuu yahay lagu qaydo oo qariiniya calaamaad ay la socoto in la soo celceliya kutusaysa marar badan lagaa rabo inay la socoto qariino ku tusaysa hal mar in lagaa rabo iyo in la ilaaqo saddex mar baa soo dhici karta inaan marar badanna lagu qaydin hal marna lagu qaydin iyo ina he waxaa la yidhaahdaa ii sheeg la ilaaqo hal mar in lagu qaydo marar badan in lagu qaydo iyo in la ilaaqo oo waxba aan sumada lahayn saddex baa soo dhici karta hadda asagu muxuu ishaaray in ay la socoto calaamad soo celcelin ku tusaysa iyo in la ilaaqo laakiin muxuu isaga tegey calaamaddii ku tusaysa he hal mar in lala yimaado wuu isaga tegey alaysa kadaalika taa iga teg musan halkmu sheegi marka wuxuu ku yidhi wama ficlu mahmuud ficilka laysamraayo mamuuru bihi laysamraayo fain kaana hadduu yahay fi lafdi lafdiga iyo weer iyo kelimada lagu amrayo hadduu ku jira maa yadullu calaa takraarihi oo waxaa lagu yidhi salli waxaa lagu yidhi abadan baa lagu tusaale ahaan salli abadan baa lagu ama salli kaiiran baa lagu ama salli alaaa maraat baa lagu hore la socda calaamada la socto markaayo mar haddii salli lagu yiri amar lagu siiyo ifcal lagu yiri haddana calaamada ay la socoto tigraar in la soo celcelinaya way banaanka taa laaw wain kaana fi lafdi hadduu yahay maa yadullu calaa takraarihi wajaba takraaru in la soo celiyo way taa wax dhiba male wain kaana muطlaqan mid la idlaaqay oo wax alle wixii qaydaha iyo wixii sumadaha waxa la socda midba sifo iyo shardi iyo maratan iyo marar badan midna lama socoto ayb wax qalaan lama socoto waxaa weeye fafiihi wajhaani laba waji baan leenahay laba waji ayaan leenahay haddii marka uu la socdo siduu hadda sheegay tikraar ula socdo haddii sidaa la socotoo salli abadan lagu yidhi ama salli hamsa maraad lagu yidhi ama salli casharatan lagu yidhi sidaabu haddii ku cadiyo sidaasaa u samaynaysaa dood kama jirto haddii lagu yidhahda salli maratan waaxida haddii lagu yidhaahdana iyadana hee doodu kama jirto waa iska dhibyarya soo maaha mushkiladii dagaalku meeshu ka aroosanya waxaa weeye waa markii hawsha la iطlaaqo wey taasuu ka hadlay wuxuu min asxaabina asxaabtana waxaa ka mida man culama iyo duul baa ka mida ah qaala yidhi yajib waa waajibaya takraaru in la soo celceliyaa waajibaysa weeye ficilkii la soo mamuur bihi in la soo celceliyo calaa xasabi aaqati qadarkaaga iyo awooddaada aaqadaada intaad karta daraaddeed soo celceli baa lagu leeyahay qolaa waxay dhaheen ficilka mulaqa oo wuxuu wataa laargo salli soo laguma dhihin waxay dhaheen waa la soo celcelinayaa dabadaana lahaynayaa marna lama daynaayo he calaa xasabi aaqati wاlqudrati calaa xasabi aaqati muxuu ku qaydayaa inta daruuriyaadkaa maoga inta kale waa tukanaysaa salli haddii lagu ama sum lagu yihi inta daruuriyaadkaa maoga hee soom baad wadaysaa inta daruuriyaadka maxay tahay maraad raashin cunayso maraad musqul gelayso maraad soo weysaysanayso maraad xoogaa indhaha isgelinayso oo gamahayso wax noocaasa ah maraad qof la hadlayso ma ogiyo waxa daruuriyaadka lagama maarmaanka maana inta kale maxaad wadaysaa salaadii ficilkaad wadaysaa an waa bushi lagu keenay oo bushigaas lagu keen waaa l haddaad tiraadaa wuuu keenayaa takraar buu keenaya haddaad tiraada yajibu takraaru waxaa la yidhaahda salaad buu istaaga maanta weligiisa waa u taagnaanaya ilaa uu ka dhaco qambarka yar oo naftu ka dhacdo maxaa ka tiraahdeen markaasa l maya saa uma jeedno waxaan u jeednaa calaa xasabi طaaqa karitaanka inta awoodow daruuriyaadka markii laga soo reebo inta kale salaad buu wadahaya soom buu wadahaya marka warkaas ayay la yimaadeen warkaa isaga marka wardin doona shiraasi wardin doona minhum waxaa ka mid warkaas war aiixa maaha warka war soconay maa minhum waxaa ka mid man qaalayeen culammadii ee laa yajibu ma waajibahayo wey ficilka mudlaqa akara min maratin waaxida hal mar wax ka badan ma waajibay culamada kuwa yir baa ka mido hal mar buu waajibahaya ayb ilaa bidaliilin daliil in la helo ma ogi oo yadullu kutusaa cala takraar in la soo celin wey daliil kutusaa in la soo celceliyadusa qaraa-in aysan jirin waxay dhaheen mara waaxida ayuu ku dara ficilka mudlaqa halkaasay mareen wa huwa saxiix kaasaana saxiixa buu shiraysa hada waa saxiixo hada saxiixa way limaada liannu adiga haddii salli lagu yiri waxay ku asixaysaa maahiya mara waaxida salli haddii lagu yiri oo tukatay ma la helay salaad waxa la yidhaha mise lama helin waa la helay way qad waqacan marka maqsuud wey musamihii ahaa oo salli aniga la yidhi qad sallaytu sidaa daraaddeed haddii amar hadii lagu yaha salli lagu yaha tirahdo sallaytu hee ma asaxaya mise ma asaxaya asaxaya o salli baa lagu yidhi markaasaa tiri qad sallaytu maba tukadaysalaada duur baa lagu amraayey salli baa lagu markaasaa tira sallaytu hadda waa tukaday bas waa dhacay ah, hal mar buu ku asaxaya marka marra waaxida ayuu ku asaxaya marka waa huwa saxiix buu ku yiri taas wadaliilu daliilka ku tusay xujada burhaadi gartu waxa uu ku tusay inuu kan saxiix hal mar uu ku tusay hadaan daliil jirin waxa weeye ala anna itlaaqa in la itlaaqo oo la sii daayo oo la furo al ficil ficilka in la furo oon marar badan lagu qaydin hal marna lagu qaydin ee layska idlaaqo yakhtadi wuxuu keensanayaa aqala ma shay midka ugu yar oo yaqacu ku dhaco calayhi dushiisa alismu magacuu ku dhaco ismulmamuuri bihi waa laga hadlay yaqacu calayhi alsmu ee ismulmamuuri bihi shaygii lagu amraya magaciisuu ku dhaco haddii tusaale ahaan salaad lagu amray salaad isim uu ku dhaco waa inaad la timaado oo tukato hal mar aad tukato ku asaxaya soon haddii lagu amray waa inaad maanta soonto oo soonkii musamihiina waa leelay saasuu kaaga asaxaya ah, haddii lagu yidhi isqini ma oo amar lagu siiyey biyihiina aad keento hee musamihii oo saqniha waa la helay marka shayga ugu yar oo musamaaya ismigu uu ku xasilahayo ayaa la rabaa wey waana ku asaxaya daliil waxaa weeye calaa anna iطlaaq alficli ficilka haddii la idlaaqoo la siidaayoo la furo oon wax qayda iyo wax dabar iyo sumad iyo sifo iyo shardi iyo waxba aan lagu xirinin yaqtadii wuxuu keensanaya aqala ma shay midka ugu yar oo yaqacu calayhi dushiisa uu ku dhacayo alismu magacii shaygii ismulmamuuri ismiga hadda waxa laga wadaa waan nidhi alma'muura bihi shayga lagu amray marka wuxuu rabaa ahaa salaad haddii lagu amray hal maroo tukada ku asaxaya adaa tara miyaadan u jeedinbiy adugu waxaa akhrisanahayaa annahu amar iyo shaniye low xalafa hadduu ku dhaarto low xalafa hadduu ku dhaarto qofa wuuu ku dhaartay low xalafa alxaalifa hadduu ku dhaarto layafcalanna wuu samayn oo samayn weeye inuu wax samaynayo ku dhaarta weeye barra wuxuu ku baarinimo samaynahaya oo dhaartiisa uu ku baarinimo samaynaya bimaratin waaxida hal mar ninbaa wuxuu ku dhaartay ilaahay baan ku dhaartay inaan soomahayaa ma uusannin ilaahay baan ku dhaartay inaan soomahaya casharatan muusan ilaahay baan ku dhaartay inaan soomaya he maratan waaxida muusan laakiin muxuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay inaan soomaya la asuumanabi wallaahi la asuumanabi ninkaa maxaan dhahaynaa ninkaa waxa weeye wuu soomay maalin buu soomay waxaan leenaha mar hadduu soomay hee qad wujida almusama musama muxuu ahaa oo ku dhaartay asiyaam qad wujida dhaartiisana uu ku baarinima sameeyo hadduu ni yidhaahdo ku dhaartay islaantaan furaya hee islaantaan furaya oo dalqad dhacdo mawad baan leenahay maya lama dhahayo lama dhahayo markaasay baarinimadii ku dhacaysaa baarinimadu marka iyada halkaas muusame ayay ku dhacaysaa fadalla wuxuu ku tusay buu yidhi inuu qofkii dhaartay hal mar uu ku baarinimo samaynahayo calaa ana idlaaqa sii dayntiiy furitaanku laa yaqtadi ma keensanahayo akara min daalika intaa wax ka badan oo ah marada in la sameeyo oo musamihii la helo wixii lagu amray wax ka badan ma keensanahayo marka warka shiraasi uu maray waa saxiix weeye laakiin de waad aragtaa rag baa maaa l khilaafkaas waa jira waa taagan yahay w sida sai faslun fasl waxaa kala saara wey maa sabaqa wamaa sayati wey ama idaa culliqa haddii lagu xiro ama hadda wuxuu rabaa inuu ka hadlo haddii shardi lagu xiro salli baa lagu yiri sun baa lagu yiri shardi baa lagu xiray hadda maxaa xal aw ma waxaan ka dhigaynaa kii mudlaqa ahay oo kale mise kama dhigayna tana laswaaya haddana bal iska fiir had ama idaa fa ama idaa culliqa haddii lagu xiro alamru amarkii baa waxaa lagu xiray bisharin shardi baa lagu xiray iyo sifo iyo qaraa'in baa lagu xiray wey bian yaquula wa inu waa kana oo lagu fasira si shardi loogu xiray bian yaquula waa inuu yihahdo qaa'ilka iyo aamirku waa inuu yihahdo idaa zaalat ishamsu qoraxda hadday suusho oy wareegto weecato fasalli tuka wey amarkaasu bixi idaa zaalat marka idaad hadde waa shardi bay faa'idaynaysaa soo maa shardi bay faa'idaynaysa idaa zaalat ishamsu fasalli buu yidhi hal yktadi ma keensana atraar ma keensanayso celin ma keensanahaya sheekhu su-aashaas ku weydiiyey ma keensanahaya oo mar kastoo qoraxdu suusho hee tuwsan maxaa la yidhaahdaa wankiibaa waxaa lagu yidhi salli idaa salat ishamsu maalin walba qoraxdu suusho salaad ma ordaysaa o mise waxaa iiga fillayd maalintii salli layd idaa saalat ishamsu inaan tukado musamihiina waa la helay salaaddii waa laga helay amarkiina waa fuliya waa ka baxayo taa wey waxa laga hadlayo ayb fahal yaktadi ma keensanahaya weeye amarka asagoo fasali lagu yiri oo shardigana ku xidhan azaan ilaad muxuu zawaalu shamsi ku xidhan ficil salaadna waxay ku xidhan tahay waqti la yiraahdo zawaalu shamsi bay ku xidhan tahay hal yaqtadi atakraar in qul hadaan tafsiil baan galeynaa buu iskala boodi mayna ha iyo ma midna oran mayno waa ina tafaasiish waa ina iska fiiriso aydan arabtu wa fi tafaasiil takmun shayatin tafaasiil markii waxa la geliyana ee balaa ka soo boodo marka qaarkood in qul hadaan dhahnaa buu yiri ina muطلق اamri amarka la iطlaaqay oo la sii daayo la furay yktadi wuxuu keensanaa atikraar haddaan dhahno falmucalaqu midka lagu ihay bihari hari midka lagu xihayna milahu asagoo kale wayaan dhahayna hidaas maanta meesh ka baxay shidaas wuxuu ku yidhi in qulnaa haddaan dhahno ina muطلق اamri amarkii aan hadda soo marayna ah, u noqo amarka hadda aan soo marayna u noqo amarka haddaan soo marayno muطلqa maaa laba madhabso lama marin qole maxay dhaheen yajibu takraaru he xasba aaqatihi qolna waxay dhaheen laa yaqtadii ilaa maratan waaxida lama bidaliil maoge marka halkaasaad celinaysaa wuxuu ku yidhi qulna haddaan ra'ayna mutlaqa almri amarka mutlaqa oo la sii daayo la furay yaqtadii wuxuu keensanaa takraar haddaan dhahno falmucallaqu kii lagu celay bishardina ee midlo asoo kale takraarka buu keensanaya baan dhahaynaa in qulna haddaan dhahno qolad marka waxaa wey qolada ee madhabkii hore qabay soo maa wa in qulna haddaan dhahno ina mutlaqahu amarka kiisa la sii daayey laa yaqtadi takraari suu cilcil ma keensanahayo fa fi lmucallaqi midkii lagu xiray oo lagu dhejiyey bishardi shardi lagu dhejiyey wajhaani laba wajhi baan oo kale nahay ah, laba wajhi baan ka leenahay haddaan dhana amrulmulaq yaqtadi takraar waxaan leenahay ba kii shardi lagu xirayna ee lamid buuyo waxba isma dooriyaan wax ay isdooriyaan ma jiraan dhahayna haddaan dhahno ma keensanaya takraarna waxaa weeye laba weji baan leenahay marka iska fiiri bu ku yib ayb min aصxaabina waxaa ka mida ah, manduul baa ka mida ah, qaala yidhi yaqtadi takraar buu keensanayaa kullama mar kastoo takarara shardu shardigu soo noqnoqdo mar kastoo shardigii lasoo celceliyo lasoo celceliyo u yimaado waxay dhaheen wuxuu keensanayaa takraar iyo soo celcelin iyo soo noqnoqosho ayuu keensanaya mar kastoo shardigii lasoo celiyo mar kastoo shardigii lasoo celiyo takraar buu keensanaya soo celcelin qoladaas saasay dhaheen bilo shardigaas anagu fiirsanayna bay dhaheen wey wa min waxaa ka mida man duul baa ka mida qaaliya laa yaqtadii ma keensanayo laa yaqtadii wax takraar iyo soo celcelin shardi eh, ficilka shardi lagu xiray wax takraara ma keensanayo soo celcelin ma keensanayo qolo muayir baa ka mid wahuwa asaxu isagaa fiyu badan w kii hore waa saxiix wey la soco kana maxaa weeye asax weeye kanaa marka xoog badan w kana annaga nala xoog badan w kana nala xoog badan marka waxaa su-aal baa marka lagu keenaya waxaa laleeyahay shiraasiyow amarkii mudlaqa ah oon wax shardu la socon iyo wax sifa iyo wax qaraa-inu la socon seebaa loogala mid dhigahayaa amarkii uu la socdo hee shardi iyo sifa calaamad iyo sumad ay la socto qeyd la socdo suaal meesha ku jirta maaha suaal meesha ku jirta wey jawaabtu waxay noqonaysaa amarka shardigu ku xihan yahay wuxuu faa'iidaynahayaa weeye hee in lagu xiro takhsiisu bizaman wakti in lagu xiro sida hadda oo kale hadda maxaa nala soo yiri salliha idaa saalat ishamsu maxaa lagu qayday waktigaa zawaal shamsu baa lagu qayday sidoo kale wuxuu keensanahayaa mararka qaarkood attaqyiidu hee bilmakaan wakti in lagu qayda buu keensanahayaa xaalad in lagu qaydu keensanahayaa marka takraarkuna waa baab weeye qaydida wakti lagu qaydo ama makaan lagu qaydo ama sifo lagu qaydana waa hawl gooni markaabayta halkaasaa laga durduriye waana saxw in halka jawaabtaassaa loo bixiyo waa saxiix weeye oo amarkaa shardiga lagu xiray waxaa weye wuxuu keensanayaa shardiga iyo sifada in laga helo laakiin takraar in la yidhaha waa badan yahay waxaa wey hawl kale ubaan adilo kale u baahan tahay aniga salaad waxaa layga rabay qoraxda markay suusho waktiyada kale maya intaa wey faa'iidadiisu an hadii lagu absana hadda sali sala hadii lagu yihah iyo haddii lagu yihah sali salaata idaa saalat ishamsu sooma kala duwana kala duwan yihiin haddii lagu yihah sali salaata idaa saalat ishamsu alaaa maraat tusaalahaan hadii lagu yihahdo sawaal shamsna waa lagu qayday marar badanna waa lagu qayday soo ma ah marka waa kala duwan tahay waa kala duwan tahay hawsha ayada shuqul isku malow marka jawaabtaas ayadaa sax marka min aصxaabina waxaa ka mida ah wajhaan fafi lmucalaq bishari wajhaan baa ku jire min aصxaabina waxaa ka mida ah man marka duul baa ka mida weeye yidhi yaqtadi takraara kulamaa takarara shar shardiga mar kastoo la helo oo muxuu ahaa shardigu muxuu ahaa zawaalkii baa tusaale ahaan mar kastoo zawaalkii la helay dhaheen hee maxaa ku haya salaad baa ku salaaxaysa ku haysa nintobankii hadii lagu yihi salli salaata idaa zaalat shamsu hadii lagu yihi hee waxaa ku haysa intaad nooshahay mar kastoo qorax suusho waxaa ku haysa inaad salaad tukato wey mushi baa marka jira asaga meeshu ku jira waxaa la leeyahay qowluhu tacaala aqimi salaata liduluuki shamsi ilaa kasaaqi leyli wa qur'aan alfajri ina qur'aan alfajri kaana mashhuuda waxaa la leeyahay aqimi salaata liduluuki shamsi markay qoraxdu ay iilato duluuk idaa zaalad markay suusho markas qoraxda la ilaahay marka baa salaada la tukadaa la yidhi salaadina hadda waa tukanaynaawo maxaad ka tirahan sharri soo tan aayaddu ay keentay aqimi salaa ee liduluuki shamsi soo maxaa la yidhi ficilku lama soo noqnoqonayo soo ma keenin ficilka in la soo celiyo oo shardigii markii la helo oo ah shardigu muxuu yahay aduluug walmaylaan markii la helo waxaa wey hasoonno salaada tukadaa la yidhi maalin walbana waa tukanaynaa idinkuna waxaadna leedihin markaysana takraar isqabadsiyaa le jawaabtu waxaa weeye waxaan ka hadlayna annagu ma ahayn awaamirtan qaraa'in bay wadataa nebi maxamed baa looga dayanaya oo markastoo qoraci suushahee yaa tukaday taana hawsha wax laga hadlaaya maaha nebi maxamed baa yidhi markastoo qoraci suushahee waa amar waa waajib isagaana tukaday laakiin annaga hadda waxaan ka hadlaynaa idaa zaalat ishamsu oo mulaqa waxaan ka hadlaynaa inta muطlaqatan waxaa laga wadaa idaa saarat الshamsu tuka baa lagu yidhi marka inaan maalin walba soo celceliyo daliil kale u baahan taha wey daliilkii kale marka waxaan ka helnay wey in maalin walba la tukanayo xaggeen ka helnay sunadaan ka helnay nebi maxamed baan ka helnay alayh isalaatu wasalam alaysa kadalika halkaasaa marka looga baxa wey marka aayaddu daliil uma noqonayso mar kasta oo qoraxdu ay suusho in la tukado ayado daliil uma noqonaysa lakin meel u daliilsaday ayaa jira awaamirta sharciga markay timaado ayada dood kama taagna wey mid ayaa dood kama taagno marka minhum baa ka mida qaala yidhi laa yaktadii ma keensanayo amarku weeye idaa takarara shardu weeye waana sax wey huwa asax saasaa maxalify u badan xoog badan wey maxaa dhacay lianna kulamaa shay kaste oo yaktadii keensanaya atakraar soo celcelin idaa kaana hadduu yahay buguri muطlaqan mid la sii daayey oo la furay lam yaktadii ma keensanayo atakraar takraar ma keensanayo bushiraazi ilaah ku yidhi amarka markuu mudlaqa yahayba hadduusan takraar keensanayn markii shardi lagu xidhana takraar ma keensanahayo oo muxuu faa'iideeyey wuxuu faa'iideeyey wakti in lagu qayday zaman in lagu qayday makaan in lagu qayday qaydisaas faa'iideeyo ayib lama yaqsad takraar maxaa dhacay idaa kaana mucallaqan hadduu yahay markii lagu xidho idaa kaana mucallaqan bishardi shardi markii lagu xidho ma faa'iidayn takraar way suusa u faa'iidaynayn markuu mudlaqa awo ka talaaqi oo kale way tusaale ahaan oo kale ka talaaqi furitaankii wey ninkii islaantii fulahayay laa farqa wax u dhexeeya ma jira buu ku yidhi bayna an yaquula inuu yidhaahdo anta aaliq waad furantay inuu yidhaahdo iyo inuu yidhahdo wa bayna an yaquula inuu yidhaahdo idaa zaalat ashamsu qoraxdu markay suusho fa anta aaliq waad furan tahay war ninkan wuxuu haweenaysa ku yidhi anta aaliq buu ku yidhi hay warkaan waan garanay ninku islaanta waa furay dalqad waa dhacday mid kalea wuxuu yidhi ama isaga laftiisa wuxuu yidhi idaa saalat الshamsu faanta taali qoraxdu markay suusho waad furanta qoraxdu markay suusho islaantu ma furmaysa mise ma furmayso ma furmaysa alaysa kadalika ayb maanta oo maxay tahay maanta soomaali xaram ma aha ayuu wuxuu yidhi idaa saalat الshamsu faanta taaliq maanta qorax markay suusho islaantu waa furan beri isniintaa la gaara qoraxdu markay suusho beri islaanta dalqad kale ma faniinaysa dalqad kalaa faniintay hay haddaad tiraado wuxuu keensanaya tagraar dalqad kalaa faniintay talaadada markii la gaaray mid saddexaad baa fariintay islaantu waxeedaba iska tirsatay arbaca markii la gaaray waxay tahay baa-inaan waa lagu kala tegey warka war loo jeedu ah <laughs> warkaa ninkaano ninkaan sayd sayd waxba ma doonayni hadda dalqad burwaysaanta lagu cabsiiyo reerka lagu waxeeyo khilaafka lagu bulmeeyo qayla ka dhaweysi baa hadda reebi wey laakiin inay berri isniintana mid kale iska dhacdo oo hawsha iska furanto tusbax furmay noqdo ee talaadada mid kale iska dhacdo hawsha ma doonay shiraas marka waa garamay shiraas marka waa garamay laakiin maxay faa'iiday wuxuu faa'iideeyey ninka yidhi anta taaliq waxba kuma qaydin zamani waqti kuma qaydin laakiin ninka yidhi idaa zaalat الshamsu fa anta taaliq faa'iidaday wadataa maxay tahay waqti walba ma aha mar walbana maaha waa goorma he ah, marka maxaa la yidhi qorax suusho wey marka faa'iidaas wataa buu rabaa inu kira waana saxiix warka aad buu xoog badan yahay marka wuxuu ku yidhi lianna kula maa shay kasta iyo amar kastoo laa yaqtadii aan keensanayn atakraar soo celcelin idaa kaana hadduu yahay muطlaqan mid la furay oo la sii daayay markuusan keensanaynin takraar lam yaktadi ma keensana takraar soo celcelin weeye idaa kaana markuu yahay mucallaqan mid lagu dhejiyey oo lagu xiray bishari shar mid lagu xiray wey ka talaaqi oo kale weeye laa farqa wax u dhexeeya ma jira bayna an yaquula weeye rajulu inuu yidhaahdo anta taaliq rajul maxaan u leenahay yaa jamaca limaada naquul rajul he isagaa wax fura saxiix meesha alaaq ayaa iskale ninbaa wax furhaya w laakiin ka warrama xeedka qoyskii dastuurka soomaaliya hadduu siiyo islaanta ina wa furi karto maaa ka tiraade maaa ka tirad markaa isaga se baaduli waa dastuurka dowladda jamhuuriyadda la adeecayay oo madax loo laalaadinayo wajiba an yutaac maaa ka tiraade laa aacata limakhluuqin bimacsiyati khaaliq jasaakum allah khayr saas way hawsha w ayb saa way hawsha xeerka qoyska oo dowla dowladda soomaaliya oo la soo saaray oo wadaadada lagu laayay oo hawshu ka dhacday siddeetan iyo sideed waa tii la ilqiyey dib baa loo ilqiyey raggina ah, dhallinyarada moogtahay waa in laydin warmo marka qaarkood dib baa loo ilqiyey markii la tuuray oo la waxeeyey howlo badan baa la soo wada hawlihii badnaayoo la soo waday oo minha waxaa ka mid ah in axsaab la furo oo doorasho laga hortartan la galo oo xisbi shuuci hawsha sii wato oo maxamed saad bare isbedel uu sameeyo ama asagoo meesha kusoo noqda ama wiilkiisa hau dhiibo ama mid kale oo ha u dhiibo cabdisabatar hau dhiibe hawsha intaan la samayn isbedelkaa markay dareemeen qolyihii siyaasiyiintii mucaaradkii yidhin waa inaan dubino markaan ka hortegno marka waa garatan bay leedahay isbedelkii markuu yimid oo hawsha ay soo muuqatay ayay waxay dhaheen intuusan isbedelkaasi imaanin oo haddana marka labaatan sanoo doorasho aysan ugu imaanin hadda qabaa'ishaan abaabulnow taarikhda waa in mararka qaarkood layni sheego sidaa daraaddeed markaas etoobiya iyo magaciisii agga meel walba ay kasoo gutaacday wadaaddaa la abaabula wadaadda hadda qaylinhayo dowladda ha la adeeco xabadda ayaan lagu doonacnacale wadaadada moogtahay mararka qaar waad la yaabaysaa waxay ahaayeen kuwii waagu u olaynayay dowladda in la rido waxa dhacay oo soomaaliya hadda ka dhacay oo dhan nimanka mas-uulkaabay ah ahay masaajidda in laga mudaharaado ciidamada lalaay nimankai abaabulhayay bay ahaayoon hadda ayaanu nairobi magacyadana shayba mala qabsada in badan marka hadda xoogaa macaanaanay dib baa isaga dhacayaan nairobi hadda ayaanu mid muxaadaro ku qabtay oo yidhi waa la xiray dowladdii baa xirtay dhib baa laysoo mariyey muxuu silay mataqaanaa wuxuu soo abaabulay ciidanka kumaandooska koofiyada casri muqdisho in lagu laayo raggii dhintay oo ku jiray waagaas waxaa ka mid ahaa bayaankii la soo saaray kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii la soo saaray oo maarafaysada waxaa ka mid ah rag ku jira waxaa ka mid ah sheekh sharafow baa ka mid ah sheekh sharafow baa ka mid ah sheekh sharafow miyad qaanan in cadi sufi baa ka mid ah cabdi cabdi sufi baa ka mid ah maxay wadeen hal saad barmeesh ka carbayn haddii laxbada lagu ridaayay hadda marka waxay rabaan annaga inayna dhahaan shalay intay waxaan sameeyeen bay waxay rabaan waxaa ka mid ahaa wadaadada boosaasafaria ka mid ahaa ah, wey magacyadooda inaa hadda kudida oo daldalo baad doonaysaan hawshaasay wadaan hadda marka waxay rabaan inay ku dhahaan laanlaanka hala ateec oo etoobiya hala ateec oo kuwa hala ateec hala ateec ay rabaan haddaad waagaa diiddeen anaguna diidi midda hadda waaga haddaad diiddeen taa ayadaa oo dumiseen annaguna waxaan diyaar unahay middan hadda in la dumiyo oo la kala tuuro haddii kale ka toobad keeno soomaaliu keeno waxaa tira wax alla wixii dhacay annagaa qoorta u ridanay dawladda annagaa ridnay intii badaa ku dhimantay intii beriga ku dhimantay intii alwal dhacay intii qaxooti ku dhacay intii gaalowday annagaa mas-uula waan qaldanay tubnaa dhaho laakiin dadka annaga maalinba afar noo dhiginayno waagaa waan noolay waxbaan akrinaynay qalli buu baaysan waxbaan la soconay bayaanadii noo la soconay waxaa soconayaa laysu sheegi xaqwadaado badan oo afashaatiyeelyaabaa jira w kuwa waxaa lagu yidhi niyow maamul goboleedka waad adeecaysaa madaxweynaha ka ah maxamed siyaad barrena waa adigii fadweynaya in la kala tuuro shaydaan oo rajiim wey baad maxamed siyaad barre maxaa u dhexeeya kaasuy maxamed siyaad barre nalama tashanayn laakiin kuwan hadda waa nala tashanay talada nool waxay leeyihin maxaan samaynaa maxamed siyaad barre hadduusan ina adeerka ahayn oo adiga kula tashanaynin culamo kula tashanay wasaarad kula tashanay wasiir awqaaf baa jira kula tashanay maxaa sameeyaan markaas kuwaan la kuwaan sida kuwaan waxa wey markaa garatay lata qasab ma adiga in lagoo tashan lakin culamo kale wasiiraa lala tashanaya awqaaf iyo culamaa lala tashanaya dawladuna mushaar ay siinaysay markaad garatay maylada marka hawshan waxay ku xidhanta dawladda in la kala tuuro kownka adiga lagula tashanayo in adeerta lagu soo dhaweynaayo mise waxay ku xidhan tahay masaladu masale sharciya tahay masaladu waxay ku xidhan tahay weeye ayaga agtooda in hee lagu soo dhaweeyo ninkuu soo dhaweeyo adiga maxaa la yidhaha maxaan samaynaa ku yidhaahdana dawladdiisu waa sharci ninkii aan kuu aamuso oo maxaa la yidhahda dabku kala damo biilka aad weydana dawladdiisu waa baatil waa in la kala tuuro marka waxa wey idaa akalat اlbuطuun istaxyat اlcuyuun hadday calooshu wax cuntahee waxaa weeye indhaha iyo afku wax ishoonahayaan marka warkaasaa xukun waxay wadaadha soomaaliya kuwa badan inaan tilmaamo waa u baahanta waagaas akhrin jiray xequl maktuunka tafsiirka iyo inaan akhri marar marka waa u tahay laakiin meel aan magaca la ii diidayn markaan tago ayaan kuwa ka sii dayn doona ama waxbaa qoraal baan wada qoraalkaada ku dardarayo insha allah hadii la ku tilmaamayo daan ka soco faslu wuxuu wa amaa ama idaa takarara amru hadda wuuu rabaa inuu ficilka hadii la soo celceliyo ficilka hadii la soo celceliyo ficil waaxida oo lagu yihah salli salli lagu yidhaahdo maxaa xal ah taasuu rabaa hadda inshidaasi ka hadla hadduu ficilku kala duwan yahay oo tusaalahaan lagu yihahdo salli wasaki wasum haddii lagu yidhaahdo inay afcaasha kala duwan yihiin oo awaamir kala duwan lagu siiye muran kama jiro alaysa kadaalika haddii lagu yihahdo salli ficilka laqadiyo salli maratayn lagu yidhahdona ayana war kama jiro salli maratan waaxida haddii lagu yihahdo kama jiro ficilkii oo maxaa la yihahdaa jinsi waaxida sida salli oo kale ama sum salli salli lagu laba jeer la soo celiyo ama sum sum lagu yihahdo taas way hadda wax laga hadlahayo midda iyada taa wax laga hadlahayo wuxuu yiri marka meeshan hadda macalliq waa ka sheegay shuruudda shuruudda halkan waa hadda macalliq ka sheegay wuxuu leeyahay استفيد من تمثيله تمثيلك وبحي شلاسي في محل الخلاف الآتي ذكره ما اجتمع فيه ما اجتمع فيه shuruuط arbaca afar shard waa ku kulma alawal waxaa weeye itixaad اficlayn labada ficl inay midoobaan hal jins inay salaad iyo salaad inay yihin soon iyo soon inay yihin wey athaani an yakuuna mutacaaqibiin waa inay iscirbinayaan oo aysan waktiga u dhexaynin inay markiiba iscirbinayaan shardiga aalika waaa weeye aali waa an yakuuna an yakuuna minoda alma'muuru bihi mima yumkinu tikraaruhu soo celcelintiisu haddii soo celcelintu aysan suurtogelayn oo waxaa lagu yihi uktul saydan baa lagu yihi markaasaa dishay markaasaa lagu yihi uktul uktul addawaaba dile wa taxsiil xaasil waa in tikraarkiisa waa inay suurtogelayso wey suurtogelayso طيب مما يمكن تكراره الرابع أن يكون الثاني غير معطوف على الأول وأنت اسكو عطفنين هدي عطف يمادو العطف يقتضي التقاير أليس كذلك سيدا بدن ساس wey taas ka hadlay marka afartan shardi waa laga maarmaan فأما إذا وحي تكرر الأمر هدوية فأما إذا تكرر الأمر هدوية بالفعل الواحد هدوية فأما إذا تكرر hadduu ku soo noqnoqdo bian qaala waaba inuu yidhaha tafsiirku waa kana bian qaala weyna biantu ba'du waa eh, tafsiiriye salli buu yidhi uma qaala wuxuu yidhi salli bimacnaa waxa weeye salli salli baa lagu yidhi lagumana dhihin salli ilyowma wa salli qadana laguma odhan salli maratayn salli mara waaxida laguma dhihin laakiin waxaa lagu yidhi salli salli baa lagu yidhi ayib fain qulnaa haddaan dhahna buu ku yidhi marka waan kala saaraynaa salli salli markii la sum sum markii lagu yidhi qum qum markii lagu yidhi e waan fiirinaynaa fain qulnaa haddaan dhahno ina mulaq amri amarka la sii daayey oo la furay yaqtadi wuxuu keensanahayaa atakraar socodcelin buu keensanahayaa socodcelin buu keensanahayaa fatakraar atakraar wadaadkii hadda aan weydiiyey muxuu ahaa sheekh sharafu uu dhintay allah yarxamu mombaasa baan waa waxaa isagoo muxaadaraad ka jeedinaya su-aalo weydiiyey markaas waxaan ku ihi nin odayaa tahay oo shareef cabdinuur bay dee iskuda calayhima markaasaan shariifka ka waran shariifku wuxuu yidhi waa baxar buuri isagaana dadka la weydiiya annagana la weydiin maayo wargamyaad garat shariifka asagaa u baanan cidiskeeyey oo yidhaa hebel ama waxbuu yaqaana waxaa laga akrisa ama waa roon yahay halkaa hala mari laakiin annagu shariifka aanu taskeyno oonu shariifka ka hadalno hawshaa wixii laa majaala waa qaldan wiigo waa ka carar meesha ah, marka shariifkiisa saasaaba maxaa laga celin la'ayaaye jadiidiye iyo maxaa la kuwa malagood galay waxay ku leeyihiin waxaa weeye waa mubtadic weeye wuxuu aaminsan yahay xarakaadka iyo xisbuu aaminsan yahay warkaa wax ka jira malo warkaa asaga wax ka jira malo niman aan waxaa la yidhaha meel u aabadayahayaan aysan jirin fain qulna haddaan dhahay ina muطlaq alamri yaqtadi takraara soo noqnoqoshu keenahaya fatakraaru اlamri buu yidhi amarka oo la soo celiyo salli salli lagu yidhi yaqtadii wuxuu keensanaya ata'kiida adkayn تأكيد بس بكيسنا يا مالنا فإن قلنا هدان دانو إن مطلق الأمر أمر كإطلاقا وحبا weliga amarka mulaa u noqon muxuu aha laba madhab baa ku jirtay wy fain qulnaa haddaan ina mulaqa alamri yaqtadi takraara haddaan dhahno ee qolada takraar maxay ahayd bixasabi taaqa sooma idinku ah saasay ku qayda hadda la soco muxuu yidhi fa takraaru lamri amarkood soo celisoo salli salli aad tiraahdo yaqtadi wuxuu keensanayae adta'kiid bukada adkayn oo maxaad u leeda saas ta'kiid ma tiraahda laba amar buu keensanaya hadde laba amar waxuusa u keensanayn bay ku leeyihiin midka hore oo salli a markii la yidhaahdo oo u bilaabo huwa shaaqil wey almashquul laa yushaqal galaas buuxa oo biyo ka buuxaan ma la sii buuxin karaa qofku markaad ku tiri salli salli markaad ku tiri amarkii hore u fartoomo salaad buu gala xadeebu marka salaad labaad kala imaanayo ka tukanaya salaadkii buu ku mashquulsan yahay warkaad garatay maylata meel wax laga soo celceliyo miyaa la hayaa ma laha haya wey qofku waa mashquul hawshaasu ku jira amarka hore u fartoomay kan dambe muxuu yahay kan dambe tii unba adkaynayaa lanna waxa weeye madax meel ka sarrayso la salaax ma jiro qofkan waa mashhuur salaad baad u dirtay amarkii koowaad baa ku tacalluqay salaadii buu bilaabay meel salaad labaad uu kala yimaado iyo wakti uu ku sameeyo midnaba ma hayo warka maad garateen jawaabda bulshada suu ku jiro sidaasaa takiid loo leeyahay sidaasaa takiidka loo leeyahay meesha ku jirta waa in qulna haddaan dhahno inahu amarku yaqtadii wuxuu keensanaya inahu amar yashaana yakhtadi ficla maratan waaxidow inahu amarku yakhtadi ficla wuxuu keensanaya wey maratan waaxida hal mar buu keensanaya haddaan dhahno fa fi takraari soo celcelinta wajhaani laba wajima annaga shaaficiya kale nahay axaduhuma midkood waxaa weeye annahu ta'kiid in la yihahdo qolo waxay dhaheen waxaa weeye ta'kiid buu faa'idaynaya salli sallidan waxaa weeye midka alamru aani wuxuu ficlu aani wuxuu adkaynayaa hee kii hore bay dhaheen wey axaduhumaa annahu ta'kiidun wey wahuwa qowlu sayrfiyu ayr maxamed ibn cabdilah albaqdaad abubakr ayaa iskale aqiih usuuliga shaaficiy ayaa iskale weeye caalim min culamaa shaaficigu wthaani midka labaad waxa weye anahu istinaaf waa bilaabasho wey midka labaad wejiga labaad waxaa weye anahu istinaaf bilaabasho wey haddaa la bilaabaya amar cusub wey salli baa lagu yidhi ood la imaanaysaa haddana salli baa lagu yidhi amarkooda marka waa istinaaf midka dambe waa bilaabasho iyo hamar arin cusub weeye wahuwa saxiix lishiraasi kaasaa saxiixa lishiraasi muxuu shiraasi u saxiixay shiraasi wuxuu saxiixsanayaa waxaa weeye qaacido wuxuu ku socdaa muhiima oo ah lianna alasla waxaa weeye waxaa weeye ataasiis laa taakiidu asalku waxa wey luqa carabiya haddii wax lagu amro oo laysdaba dhigo e inuu mid walba tasiis iyo istinaaf iyo bilow u yahay uusan ahayn e taakiid usan fabiayi aalaahi rabbikumaa tukadibaan ma taakiid baan dhahnaa mise tasiis mise maxaan dhahnaa tasiis baan dhahayna taasa marka lagu socdaa aani waa w istinaaf waa bilaabasho iyo tasiis wey wahuwa aii kaasaana fayowi kaasaa marka ad suma saii hadda ka abin asax kama abin hadda muxuu ku yidhi saxiix wey kan kale marka maxaa weeye waa la dacjo waa la kala tuuray wey waana saxiix sidaasaa sax wadaliilu calayhi waxaa weeye ana kula waaxidin mid kaste oo min alamrayni labada amara labada amar waa kee salli salli wey soo lama amar ma kala aha labada amar mid kastaoo ka mida yaqtadii wuxuu keensanayaa iijaad alficil ficilka in la ahaysiiyo oo la sameeya buu keensanayaa cinda alinfiraadi markuu gooni noqdo war salli haddii lagu yidhaahdo soo ma keensata inaad salaa tukato haddii haddana maalin kale lagu yihahdo salli haddana maxay keensan lahay mid kale keensan lahay haddii hadda meeshan mar wada la sheegay oo la yidhi salli salli lagu yidhina laba salaadood oo kala duwan oo loo ujeeda laga leeyahay weeye waxaa laga yaabaa adiga inaad lagu itixaamahayo oo lagu jarabahayo bal inaad amarka oga lanno salli haddii hamar waxa laga yaba inaad samayn lahay laakiin markii laba la soo celceli inaad madaxa taagto tamaam ah, bahashaan salaadan maxay tahay aan la yidhahdo soo celcelinayo nin ku celcelinayo maxay oo diido wax oo dhan ba soo ma dhici karto marka hawshaan masaalic iyo manaafic iyo hawlo kale wadataa marka mid walba waa hawl wadataa waa daliilu caleyh waxaa weeye oo ku tusaya inuu kanu saxiixu istinaaf yahay ana kula waaxidin mid kastoo min alamrayn labada amar ka mida ah, yaqtadi wuxuu keensanaya iijaada in la sameeyo alficla ficilka in la sameeyo weeye cinda alinfiraadi markii la diido wey cinda alinfiraad markii cafwan cinda alinfiraad markii mid la gooni noqdo markuu indlfiraad markuu mid wal gooni u noqdo siduu iijaad u keenayo iyo markii labadooda isku xiriyo u keensanaya ana kula waaxidin min alamrayn yaqtadii iijaad alficl ficilka in la haysiiyo oo iijaadku in la sameeyo in la sameeyo la haysiyo ficilka cinda alinfiraad mid wal gooni markuu su u keenayo in la sameeyo ayay markii labadooda la isku xiranayo u keenayaa faida ijtamaca hadday kulmaan labadii labadii amar hadday kulmaan iyo labadii ficil hadday kulmaan awjabaa waxay waajibinayaan atakraara soo noqnoqoshay waajibinayaan soo noqnoqosho ayay waajibinayaan weeye amaa low kaana hadday yihiin weeye ficlayni laba ficilo madax bannaan say u kala yihiin ayay u keenahayaan weeye he takraari in la soo celiyo oo labadii ficli la sameeyo qaar kale waa labadii ficli la timaada wey saasa marka yaa saxiixa wey marka shiraash waa naqaashay warkiisuna waa fiican yahay weeye howlaha marka aanu ka dhawaajinayno oo taariikhda howlaha taariikhda oo hadda aan ka dhawaajiyey wadaadadii soomaalida waxaan u sheegayaa howlahaas in wax badan lagu ogaado laakiin mararka qaarkood waa inaad la socotaan qofka markii lala niqaashayo lala doodahayo waxaa laga yaabaa inaad xujadka ku keento adigoon laasimayni waxaan wadaadada waxaa u tusaynaa markay leeyihiin hadda laanlaanka hala aeeco iyo ka hala aeeco wadaadka ayaga ka soo horjeeda inuu xujaysan karo oo dhahi karo shalay lagu wada socdo soomaali xuduudaheeda iyo cir iyo dhul iyo bad ilaalinaysa waa diideen waxaadna ku diideen kadaa iyo kadaa aan baad u cuskateen tan hadda joogtay iyo laanlaankana kuwii ka badan bay qabaan karoon virus bay qabaan marka annaga in ka xujo badan marka kuwaana waa in la duuyo xujada in lagu keeni karo aysan gar lahayn baan rabaa inaan dhituso laakiin hadda waxa la dumiyo iyo wax lala dagaalo iyo waxa la magacisa inaan anigu hadda ka hadlaya ama anigu aan laazimayo ama aan qaban maaha laakiin haddii lala niqaashaayo oo garta ayaga la hor dhigo waxaan rabaa inaan ini tuso ee inaysan gar ku fadhin oo gacantooda laga saari karo marka waad fahanteen maylata laakiin waxa la dumiyey waxa lala dagaalay waxa la kala saaro taas waa baab gooniya oo anigu hadda anigu hawlaan ka hadlaya ama anigu aniga qusaysa ma aha laakiin waxaan rabaa inaan ini tuso wadaadada soomaalidu inay laba aflaynayaan oo isan xujo iyo gar aysan maxaa la yihahda in badanoo ka midu inaysan ku furdiyeen ayaan inbaan rabaa inaan inii sheego oo idin fahansiiye wey ood hawsha iyada asaa ula socotaan raggii eh, anaa hor fadhiyey muqdisho isagoo wadaadu kalayay muqdisho markii ay jabhaduhu muqdisho ay eh, balca xabaddu ay ka dhacaysay asagoo leh maxamed siyaad barre iyo waxa la socda iyo waxa taageeraya ama ciidan ku taageera ama qabiil waa shayطaan rajiim ah, anaa fadhiyey maaha wax la iga sheekaynahayo maaha aniga wiil yaro hadda baadiye ka iga warramahayo maaha hawsha ayada anaa fadiyey masaajidka anaa fadiyey muqdisho anaa fadiyey hurwaad anaa fadiyey maaha aniga nin iisoo galo nin aniga iga warramay maaha asagina hadda waa jawaab qaanado soo waxaad garatay maaha marka hawlo anagu aanu fadhinay taariikh anagu aanu fadhinay weeye markuu lahaa saasuu lahaa shay maxamed saad baray waxa la socda waa shaydaanu rajiim shaydaanna wixii la socda ninka sacuudu billah qumayada mar baa lagu wada qayliyaa markuu lahaa waa fadhiya sheekh haddana wuu joogaa hadda marka wuxuu rabaa inuu soo kaa dhigo muslix oo aslaaxa oo magaciisiya ayuu rabaa qabaa'ishu markay islaynahayeen qabiilkiisu lacagow soo ururin jira boorso intuu qaato oo khaliijka tago iyuu lacagow ururin jiray hadda wuxuu israa inu soo kaadhiyo nin muslixa oo balaaya oo sheekha oo in la adeeco xagga kule maruu soo kaadhiyo waxaa weeye carabtu waxay tidhaahdaa dadka cuyuubtooda ha sheegsheegi maxaa dhacay falakal cuyuub walinnaasi alsun adigu cuyuub baad leedahay dadkuna maxay leeyihiin carabay ah, leeyihiin ay kugu sheeg sheegaan marka nin walba waxaa weeye si dal la qabto meel la qabto waa leeyahay marka hawsha waxaan u sheegaya taariikhda dad badan baa waxaa weeye waxba aysan ogeynba waxba aysan ogeyn waxba aysan ogeyn inay nooleen baa laga yaaba laakiin taariikhda inaad akhrido ama aad la socto amaad fahamto waa hawl gooniya oo qofba ilaahay uu siiyo way ama si u fahamsiiyo way marka inaad saa ula socotaan waa laga maarmo jazakum allahu khayr baarak allah